almu'miniin abrid biالظuhri lacallii aatii haؤulaaءi اlqowm faukallimahum amiirkii mu'miniintow duhurka qabooji duhurka wax yar dib u dhig si aan bal nimankaa ugu tago oon ula soo hadlo cali wuxuu ku yidhi innii akhaafu calayka buu ku yidhi warniya waan kuu baqayaa nimanka waa niman imtixaan qaba waaya inayba ku dilaan baa naftaadaan u baqayaa buui ibnu cabbaas wuxuu yidhi kallaa maya buui waxba ha ii baqin wuxuu yidhi waan baxay ibnu cabbaas waxaan xidhay buu ihi walabistu axsan maa yakunu min xulali lyaman dhar yaman laga keeni jiray isku joog aada u quruxsan oo dharkii yaman laga keeni jiray ka mida baan labistay buuhi nin abuzamiil la yidhaahdo ardayga xadiidka ama afarka ka warinaya ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ibnu cabbaas sidiisaba wuxuu ahaa kaana jamiilan jahiiran wuxuu ahaa nin aada u quruxsan talabaad weeye nin aada u hadal dheer buu ahaayo yacni markuu yidhahdo waan hadlayaa nin dadka qanciyo ah ilahayna dee fiqhi waa siiyey oo nebigaa ugu duceeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ilaahay ta'wiilka baro oo isagoo wiil yaroo dhallinyaro abay bay fuqahaa u saxaaba ridwaanullaahi calayhim meelo fara badan oo qaarkood aynan wax ka fahmi karin jib buu ka fahmi jiray sidii qisadii cumar iyo suuraddii idaa jaءa nasrullahi wاlfatx waad garanaysaan ibn cabbaas wuxuu yidhi waan u tegey buuri wahum mujtamicuuna fii daarihim meeshoodii ku urursan baan ugu tegey buuri qaa'iluun oo qayluushanaya duhurkii waaba jijiifaanba markaasaan salaamay buu yidhi markaasaa waxay ugu dhaheen buu yidhi marxaba bika ya bna cabbaas famaa hadihi alxulla soo dhawowey laakiin isku jooggani muxuu yahay bay dheheen meelaan looma dirsannin bay u foofahayaan war waxan aad qabto maxay dheheen muxuu yahay bay dheheen ma isku joog dharkiisa inay ka hadlaan bay ahayd markaasuu ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi ma tacibuuna calaya laqad ra'aytu calaa rasuuli illahi sal alay waslam axsana maa yakunu min alxulal ma inaan labis quruxsan qabaad igu eedaynaysaan buu yidhi ood igu dhaleecaynaysaa nebi maxamed baan arkay buu yidhi midka ugu quruxsan isagoo qaba sal alay wasalam allana qur-aanka wuxuu ku yidhi buu yidhi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq quruxda ilaahay addoommadiisa usoo bixiyo u xalaaleeyey yaa ka xarimi kara ama risiq ha noqoto ama labis ha noqoto adiga garo oo meeshay ka qoonsanayaan adiga ma fahansanta meeshay ka qoonsanayaan nimankani waxay caan ku ahaayeen zuhdi iyo adduunye nacayb adduunkii bay ka go-een niman adduunyo raba ma ahayn adduunye ma rabaan kursi ma rabaan intooda badan saas daraaddeed kooxdaa markay gooni u baxday oo nahrawaan meesha la yidhahda ay tageen nin madaxa aan dooranna bay dheheen in lagu qanciyo mid iyaga ka mida inuu madax noqdaa wakti qaadatay war anugu ma noqonayo dhaafiya xilkan ma qaadi kare war maya naga qaad maya maya anugu xilkaa qaadi maayo sidii loo wadoo lagu rafaadayo sidii laysugu tuurtuurahay markii markii dambe waxaa qaaday nin la yidhahdo cabdullaahi ibnu wahab alraasibi oo ninkii markaa hogaaminayo dagaalka geliyey markaa marka niman zuhdi bay caan ku ahaayeen waxay marka qoonsanayaan ibnu cabbaas oo maxay tahay maryaha quruxsaneed qabto jawaabteedii waa siiye markii intaa ugu jawaabay dee waxba ma celin karaan dhar quruxsan maxaad u xidhatay iyo nebigaa xidhan jiray intaa ma sii dhaafin karaan ilaa waa caamasan soo sheegnay markaasu wuxuu ku yidhi taa iska dhaafay famaa waxay ku yidhahdeen famaa jaaa bika maxaa ku keenay maxaad naga soo doontay wuxuu ku yidhi ataytukum min cindi صaxaabati الnabiy min almuhaajiriina wاlanصaar liubaligakum ma yaquuluun almukhbiruuna bima yaquuluun facalayhim nazla اlqur'an whm aclamu biاlwaxyi minkum wafiihim unzil walaysa fiikum minhum axad kelima aad u qiimo badan waay wuxuu ku yidhi waxaan idinku imid horta saxaabadii nebiga xaggoodan ka socda oo muhaajiriin iyo ansaar lahaa inaan idin gaadhsiiyoon oon idin soo gaadhsiiyo waxa ay leeyihiin ay qabaan waxa ay qabaanna ma aha wax iyagu jeebkooda kala yimaadeene waa khabar ay warinayaan waa qur-aan fahamkiisu saxsan yahay iyo xadiid ay nebiga ka warinayaan sal lla alay waslam ayagu qur-aanku korkooda ku soo degay waxyiga allana iyagaa idinka yaqaana qur-aankanna ayaguba ku soo degay markuu degayay raggii joogayo fahmayey wey nebigu markuu dabaqayeyna raggii la joogay wey ayagaa idinka awlaysan diintan idinkana yaqaana raggaasaan ka socdaa war baanan ka xambaarsanah arrintaasaan idinla socdaa markaasuu wuxuu ku daray walaysa fiikum minhum axad raggaa muhaajiriintii ansaartae qur-aanku ku soo degay hal nin oo iyagii ka mida ah idinlama socdo faa'iide jaliila ah way meeshaa ku jirta waxay ku tusaysaa khawaarij hal ninoo saxaabiya lama soconay markaan u tegi doonno astaamaha lagu yaqaanaa waxaa ka mid a ah, hal nino oo hal nin oo culimaa oo muctabar ah dhexdooda ku arki maysa waa uun dad un isqanciyey iyo jaahiliin iyo da'yar uun israacday waay laakiin culimmadii muctabariinta ummaddu taqaanay hal nin ku dhex arki mayse walaysa fiikum min axad hal ruux idinkama dhex muuqdo oo raggii ah waa waxa un aan la garanaynin markaasaa waxay yidhahdeen qaar iyaga ka mid ah laa tukhaasimuu qurayshan faina allaha yaquul bal hum qawmun khasimuun war quraysh hala doodina quraysh nimanku ilaahay qur-aanka ku yidhi ma aha waa dad muran badan oo dood badan oo macangag ah war ninkaa murankiisa ha gelina ibnu cabbaas markaas wuxuu ku yidhi wa ataytu qawman wuxuu cabirayaa marka ragguu meesha ku arkay say ahaayeen wa ataytu qawman lam ara qawman qatu ashadda ijtihaadan minhum nimankaa weligay ma arag buuhi cimrigayga dad ka dadaal badan mushimatan wujuuhuhum min asahar soo jeedka habeenkii ay qur-aanka iyo salaada kusoo jeedaan darteed wejigoodu waa badelan yahay wejigooda waa badelan yahayoo cibaadadii iyo sujuuddii iyo salaadii iyo qur-aan akhriskii wejigoodii waa isbedelay kaana aydiyahum wa rukabahum tuthnaa calayhim riwaayo kale waxay leedahay yaani lowyahooda iyo gacmahooda waxaad moodaa inay soo laabmeen mid kale waxay leedahay waxaad mooddaa iyo lugahooda say u sujuudsanaayeen sida muxuu ahaaye neefka geela ah yaani jilibka uu ku fadhiistoo kale soo ma maarka jilibka uu ku fadhiisto qolofta saaran wejigooda iyo gacmahooda iyo lawyaha iyo waa wada qolof maxaa saa ka dhigay salaad badni waay nabiga sifaduu bixiyey soo maaha salaadooda ma gaadhi kartaan qur-aan akhriskooda ma gaadhi kartaan soonkooda ma gaari kartaan sidii baan ku arkay nimanku niman caadiya maaha raggii marka meesha joogay qaar ka mida ah way iska tageen hala hadlina marka la yidhi way iska dhaqaaqeen qaarna waxay yidhahdeen lanukallimannahu walananduranna maa yaquul waanu la hadli wuxuu leeyahayna waanu dhegaysan waanu fiirinayna markaasa waxaan idhi bu ihi war nebi nebi alle in gabadhiisana qabay muhaajiriin iyo ansaarna ka mid ahaayoo raggii ugu horreeyey ahaa maxaad ku haysataan cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu ka mid yahay dhowrkan inay laysku haysto rumaynta nebi maxamed ma laga horreeyey misaga mise isagaa u horreeyey waxaa laysku waafaqsan yahay nin dhallinyaraa oo nebi maxamed rumeeya inuu isagu u horreeyey waxaa laysku khilaafsan yahay abubakar miyaa ka horreeyey ma khadiija ka horreysay ma cali baa horreeyey war ninkii nooca ahaa ee noloshiisa aan nebi maxamed faaruqin gabdhihiisa miduu ugu jeclaa uu u guuriyey muhaajiriin iyo ansaar ahaa ninkii isagoo nool jannada loogu bishaareeyey war ninka noocaasa maxaad ku haysataan markaasaa waxay yidhahdeen saddex arrimood maa hunna buur maxay yihin sheega waxay yidhaheen midkood waxa weeye xakama arijaala fii amri illah ilaahay amarkiisii iyo diintiisii buu rag maskaxdooda iyo caqligooda u dhiibay oo ka taliya yidhi ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi in ilxukmu ila lilah in ilxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iskale isaguna rag buu u dhiibay waxay dhaheen wamaa lilrajaali walilxukuma lilxukmi xukum alle ragna maxaa kala galay o wuxuu yidhi haadihi waaxida taasi waa mid talabaadna waxay yidhahdeen inahu qaatala walam yasbi walam yaqnam dagaal buu galay markuu adkaadayna dadkii uu la dagaalamay markuu ka adkaaday xoolahoodiina ma haniimaysanin dumarkoodiina intuu addoommo ka dhigtay muusan sida dumarka addoommadaa uu isticmaalay haye yay ka wadaan mataqaanaa waa dagaalkii jamal dagaalkii jabal ee caaisha iyo zubayr iyo talxa iyo dagaalkii aan ka soo sheekayna waxay xalay ka soo taabanay baa waxay leeyihiin wuu dagaalamay oo dad buu la dagaalamay markuu adkaadayna dagaalka wixii ka dhalan lahaa oo ah dadka aad ku qabatayna inaad qafaalato xoolaha aad qabsatayna inay haniimo noqdaan muusan samaynin markaasa waxay dhaheen falain kaana aladii qaatala kufaaran laqad xalla sabyuhum waghaniimatuhum dadku la dagaalamayay hadday gaalo yihiin dee qafaalkooda iyo haniimadooduba way bannaantahay walain kaanuu mu'miniin hadday dad mu'miniina ahaayeenna maa xalla qitaaluhum inuu la dagaalamo ooma bannaanayn laba mid dadku ama gaalay ahaayeen dhah ama mu'miniin muslimiin bay ahaayeen hadday muslimiin ahaayeen dagaalkooduba ma bannaanayn see buu ula dagaalamay hadday gaalo ahaayeenna xoolahooduna inuu qaatuu ahaa dumarkoodiiyo carruurtoodana uu qafaasho midna muusan samayn haye haadihi aaniya fama alia taasi waa tii labaade ta saddexaad ku dara ilaan waxaa la rabaa yani munaadarada sideeda markaad gelayso waxaa fiican khasmigaaga inaad ka dhammaysato horta waxa uu kugu haysto mid mid tiri si uusan gadaal wax uga soo gocanin waa imise dheh soo ma ta saddexaad raaciya buu ku yidhi markaasaa waxay yidhahdeen inahu maxaa nafsahu min amiiri lmuminiin fa huwa amiiru lkaafiriin soo ma amiiruulmu'miniin buu heshiiskii markii la qoraya magaciisa ka tiray hadduusan amiiruulmu'miniin ahaynna waa amiiruulkaafiriin gaalada amiirkooda waay see buu amiiruulmuminiin isaga tiri karaa magaciisa meesha uga bi'in karaa markaasaa wuxuu waxaan idhi bu uhi acindakum siwa haada intaa waxaan ahayn miyaad haysaan mise intaa umbaad ku haysataa markaasaa waxay dhahn xasbunaa haada intaa un waay markaasuu mid mid u dabagalay wuxuu ku yidhi ara'aytu in qara'tu calaykum min kitaab illahi wa min sunnati nabiyihi maa yaruddu bihi qawlakum atardown haddaan idinku akhriyo buu idhi kitaab alle xaggii iyo sunno nebi xaggeeda haddaan idinkaga akhriyo wax hadalkiina radinaya ma qancaysaan waxay yidhahdeen haa waxaan meesha u joognaba inaan qanacno wey markaasaa wuxuu yidhi amaa qawlukum xakama arijaala fii amri illaah arrinta aad dhahdeen rag ra'yigiibuu ilaahay kitaabkiisii u dhiibay taa iyada ah waxaan idinku akrinayaa buu idhi qur-aan alle arnab bakayle lacagtii bakayle la ugaadhsaday oo ruuxu isagoo xarman u ugaadhsaday soo bakayle maaha qiimihiisi iyo lacagtiisu markaa wuxuu yidhi waa rubcu dirham dirham afar meelood loo qaybiyey meeshii buu joogaa kaasuu ilaahay taladiisa rag u dhiibayoo ha xukumeen yidhi wuxuu keenay aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum ilaa uu ka gaadhay yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum soo ma ah, waxaa xukumaya arrintaa neefka ugaadha aada dishay neefka u dhigma ee lagaa rabo inaad bixiso waxaa xukumaya laba ruux oo caadiliin ah oo idin ka mid ah ayib markaasaa wuxuu ku yidhi bakayle rubcu dirham ah miyaa ummadda nebi maxamed dhiiggeeda ka qaalisan buu ku yidhi bakayle rubcu dirham ah haddii ilaahay uu yidhi liman ha xukumeen dhiigga ummadda nebi maxamed soo kama qaalisano oo la baajiyo buui aayaddii kale cali keenay buu haddana keeno wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakama min ahliha nin iyo xaaskiisoo iskhilaafay baa loo dhiibay oo la yidhi halla kala saara garsoorayaal u sameeya ma ummadda nebi maxamed dhiiggeedaa ka liidata buui ayib wuxuu yidhi marka fajacala xukma arijaali sunnatan ma'muuna in wax badan ragga loo dhiibo oo la yidhahda kala saaro xukuma waa dariiqo aamin ah waa dariiqo sugan oo diinta ku sugan akhrajtu min haadihi buu ku yidhi taa ma ka baxay taa ma dhameeyey mise war baa idinkaga idin war baa idinkala jira markaasa waxay idhi nacam waad ka baxday waxba nooguma laabna waxay yidhaahdeen tii labaad buu yidhi qaatala walam yasbi walam yaqnam wuu dagaallamayoo mana haniimaysanin ee muxuu ahaay dadkiina ma qafaalanin waxaan idin weydiin buu idhi atasbuuna ummakum caaisha uma tastaxilluuna minha maa yustaxallu min hayriha hooyadiin caaisha ayaa dhanka kale ka soo jeeday oo dadkii dagaalamahayay dhinaca ka mida ka soo jeeday iyadoo dagaalkaba yayna ku jirin hooyadiin baa dadkaa ka mida la qabtay ee hooyadiin intaad qafaalataan caaisha dumarka la qafaashay waxa laga banaysto ma ka banaysanaysaan oo maxay ah ya ta in la xaasaysto oo sida addoon ahaan loogu tago oo sariirta lala tago hooyadiin caaisha bay ka mid ahayd ma leedihiin inta la kaxeeyo oo addoon ahaan laga dhigto oo ninka qaatay ay ku wareegto sidii addoon ahaan inuu sariirta ugu isticmaalaa bannaan ma dhahaysaan buuhi falain facaltum laqad kafartum wahiya ummakum buui wahiya ummukum haddaad taa qahdaan waad gaaloobaysaan buui maxaa yidhi waa hooyadiin nin hooyadii fuulaysoo gaaloobi maayo oo addoonsaday oo sidii xaas ahaan u isticmaalay waa mid haddaad tidhaahdaan hooyadanna ma ahana waad gaaloobaysaan buuhi maxaa yeeley allah baa qur-aanka wuxuu ku yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum inay nebi maxamed xaas u ahayd ma qirsantihin ha nebi maxamed xaasaskiinnii hooyooyin inay idin yihiinna qur-aankaa sheegay haddaad dhahdaan hooyo nooma ahana qur-aankii baad inkirteenoo waad gaaloobaysaan labadaa mid soo gala buui war kee baa la gelaya tii la galaba waa gaalnime war ma jiro markaasa wuxuu yidhi faantum taduuruuna bayna dalaalatayni ayuhumaa sirtum ilayhimaa sirtum ilaa dalaala laba baadi baad u dhaxaysaan taad aadaanba baadinimaad ku dhacaysaan iyo gaalnimo fanadara bacduhum ilaa bacdin waa la isfiiriyey marka waryaa walle waa la jabay waa la isfiirfiiriyey wax lagu jawaabo lama hayo xaajadu waa khadhaadhahay waa la sitaayoo caalsaarihii ka qaaday waa la isfiirfiiriyey markaasu wuxuu yidhi akhrajtu min hadihi tanna ma ka baxay waxay yidhaahdeen nacam ha iyadana waa dhammaysta tii wuxuu u yimid magaciisuu tiray wuxuu keenay xadiiskii cali uu keenay iyo qisadii nebiga xudaybiya sal alla alay waslam heshiiskii xudaybiya uu magiciisa tiray rasuulullaahida uu tiray markaasu wuxuu ku yidhi nebi maxamed rasuulullaahi buu tiray sal alla alay waslam amiiru lmu'miniin in la tiro iyo rasuulullaahi in la tiro kee culus aleleh rasuulullahi waa culus ayib taana ma ka baxay buui waa damaysay bay dheh ku yidhi weliba nebigu markuu rasuulullahi meesha ka tiray rasuulnimadiisii ma ka dhex baxay ya rasuulnimadii ma waayey maya bay dheh dee calina amiirulmu'miniin hadduu meesha ka tiray amiirnimadii ma waayin buu yidhi waa un wax meel lagu qorayoo maslaxad darteed loo tiray middaana ma ka baxay haa bay yidhahdeen waxaa ka soo noqday markaa laba kun ayaa ka soo laabtay riwaayadka qaarkoodasay tilmaamayaan war meesha wax kuma hayne been iyo mumuun baan isu akriyayne war meesha inaga soo dhaqaajiya waa la soo dareeray magaaladii baa la ysaga soo noqday intii kale hadhay ee madax adaygtay la keri waayey waa ragga jabi doonee soo socda waay ragga jabi doona ee cali uu dhihi jiray xukma allaahi yuntadaru fiikum soo garan maysaan xalay aan soo marnay xukumka alle ayaan idinla sugi waay ka alle baa laydinla sugi aarka waxaa soo saaray xaakim wuxuu leeyahay saxiix calaa shari muslim sidoo kaleeta waxaa ku waafaqaya alimaam dahabi keyrkoodna way soo saareen culimada qaarkoodna way taxsiininayaan aarkaas cabdillahi bni cabaas iyo munaadaradiisu isaguna way sugan maxaa dhacay marka raggii soo laabtamay intii kale meeshii bay ku hadheen cali bn abi aalib waa kaan soo sheegno wuxuu ka ballan qaaday haddaydaan dhiig daadinin dhib iyo fasaadna idaan la imaanin idin layn mayno idinlana dagaalami mayno gacantanada waa idinka ilaalinayna fayga gaalada laga soo qabsadana waxbaan idinka siinayna masaajidanadana idinka celin mayno laakiin waa haddaydaan fasaad ku kicin meelihiina iska qalqayliya meelihiina iska qaylqayli laa xukma ila lilah meelaha ku haya laakiin wax tilaabo ah haddaad qaadaan nabadnaa ilaykum alxarb dagaalun baad markaa ku talagelaysaa nimanku waa niman tala xun oo cilmi yarida caqli yari iyo tala xumi baa u dheer diin la-aan baa u dheer markiiba farsaxun way ku kaceen alimaam abari wuxuu soo saaray athar sidoo kale ibn abi shayba sheekh xaafid xaafid ibn xajar uu leeyahay sanadkiisu waa saxiix aharkaasi wuxuu leeyahay wuxuu ka warinaya can ariiqi ayuub can xumayd ibni hilaal can rajuli min cabdilqays kana min alkhawaariji uma faaraqahu nin dadkii markii hore raacay ka mid ahaa oo ka soo cararay markuu arkay balaayada socota ilan dad badan baa ku kadsoomiya mujaahidiin moodi laakiin markuu meesha waxa ka jira arkay buu soo cararay weliba qarsoodii buu kusoo cararay in la diluu ka yaaba ninkiibaa warbixiyey wuxuu leeyahay ninkaa isaga ah dakhaluu qaryatan fakharaja cabdullaahi bnu khabaab saaxibu rasuli lahi sal ly slam nimankii tuulay galeen magaalay galeen magaaladii markay galeen cabsi geliyeen oo la argagaxay waxaa soo baxay ninkii saxaabigaa la dhihi jiray cabdullaahi bnu lkhabaab ibnu arad oo nabiga saxaabadiisa ka mid ah asagoo wuxuu soo baxay aada u argagaxsan oo yajuru ridaa'ahu gu-iisa jiidaya ilan magaaladii waa laysgalay yani waxa weeyaan inuu xataa si fiican maradiisa u hagaajiso waa ka gaadhi waay argagax buu soo baxay markay arkeen baa waxay yidhaahdeen lam turac laguma argagixiyo waxba ha nixin waxba ha baqin wuxuu uhi wallahi laqad dacartumuuni ilaahay baa ku dhaartay waad iga nixiseen waadna cabsi geliseen waad i argagax geliseen markaasaa waxay ku yidhahdeen a anta cabdullahi bnu khabaab saaxibu rasuuli illah war aduguma ninkaasaa tahay cabdullahi ibnu khabaabkii saxaabada nebiga ka mid aha sooma tiid markaasuu yidhi haa waxay ku yidhahdeen fahal samicta min abika xadiidan yuxadiu bihi can rasuuli illah aabbaha khabaab ma ka maqashay isagoo nebiga xadiid ka sheegaya fitnada ku saabsan ma ka maqashay isagoo nebiga xadiid ka sheegaya fitnada isagoo sheegaya fitnaa dhici doonta markay halkaa gaadho waxaad noqotaa cabdullaahi yani khabaabow addoonka la dilaya noqo ee wax ka dilaya gacanta leh ha noqonin markay muslimiinta gacantoodu isgaadho ka dhimanaya la dilaya noqo ee ka wax dilaya marna ha noqonin xadiidka ma maqashay bay dheh alilaahi haagu nabiga waan ka maqlay aabbahay waan ka maqlay markaasay su-aalo kale weydiiyaan waxaa ka mid ahaa cumaan iyo cali ka war ma gaal amise waa muslimiin war maya waa muslimiin oo waa khaliifatu rasuuli illahi oo waa kan oo waa raggii qiimaha lahaa ma nimankaasaa muslimiin ahaa aa soo qabteen marka webiga intay qarkiisa geeyeen ayay luqunta ku dhufteen qoortay u caseeyeen dhag wuxuu leeyahay raawiga xadiidka warinaya fasaala damuhu kaanahu shiraaku naclin dhiiggiisii ayaa webiga biyihii webiga ku qolqulay oo galay marka dhiiggii isma bedelin biyahana ma dhexgeline sida kabta indhasheedoo kale suunka oo cidhibta ka wareega kabta aad qabto suunkaasoo kale isagoo oo dhiiggii dhuuban oo taxan ayuu biyaha kor socday buuri intaa mayna ku gaabsanine haweenay addoontiisa ahayd oo uur u lahayd oo la socotayba iyadiina intay intay qabteen bay ilmihii uurkeeda ku jiray iyadiina dileen ilmihii uurkeeda ku jirayna soo tuureen hor maxaad ku gelaysaan hadda waa gaalo murtadiin ah oo hadduu gaal murtadayo xataa caruurtiisa ma lasoo tuuri ilmaha uur ku jira xataa ma lasoo tuuri sidii bay sameeyeen nimankaasi u fiirso markay dhiigga saxaabiga gelayaan oo ilmaha yarkaa soo tuurahayaan oo waxaasoo dhan ku kacayaan oo naxariis la'aanta iyo qalbi adayg iyo qallaafka iyo macangignimada heerkaasa ku kacayaan u fiiri si haddana masaa'il yaryar oo basiid ah gaalada arrimaheeda siday u qadarinayaan fiiri riwaayadu waxay leedahay riwaayadan dambe ama intan dambe ibn abi shaybaa soo saaray sanad saxiixa sidoo kale wuxuu leeyahay qaar iyagii ka mid ah baa iyagoo cabdullaahi ibnu khabaab wada weli intayna dilin ah ayaa waxay soo mareen xabad timira oo geed timira ka soo dhacday mid iyaga ka mid ah intuu qaatay buu afka geliyey mid kalea la hadlo wuxuu yidhi amaratu mucaahad fabima istaxlaltaha gaalo cahdi lagula jiro oo ballan muslimiintu kula jiraan baa geedkan iskale midhuhu ka soo dhaceen maxaad ku xalaashatay buhi ood ku cuntay xabadda timirta fa alqaaha min fiihi markiiba wuu tufay bal adugu u fiirso xabad timir oo gaalleeya mucaahadba ha ahaadee maxaad u cuntay buu leeyahy kanna waa tufahayaa dadkii dadka ugu khayr badnaa dhiiggoodiina waa daadinaya bal adigu u fiirso waxaa ka daran haddana way socdeenoo wuxuu soo mareen doofaar uu iyadana mid gaala leeyahay mid iyaga ka mid ah seef ku dhuftay markaasaa wuxuu ku yidhi ku kala wuxuu ku yidhi khinziiru mucaahadin fa bima istaxlaltahu buu ku yidhi doofaar gaal leeyahay gaalkaana muslimiinta uu cahdi kula jiro inaad seef ku dhufato maxaad ku bannaysatay buui sheeg waxaad ku banaysatay wuxuu yidhi kac ka soo xalaasha buuhi ninkii aad doofaarkiisa dishay cabdullahi ibni khabaab markaa way wadaan weli mayna dilin markaasu wuxuu ku yidhi alaa adullukum calaa maa huwa acdamu calaykum xurmatan min haada warnimayo ma idiin sheegaa wax waxaasoo dhan idinka xurmad weyn oo ka xurmo weyn oo ka khatarsan markaasa waxay dhaheen haa waxay wuxuu yidhi waa aniga doofaar inaad ilaalisaan xabad timir oo keed ka soo dhacdayna iska ilaalisaan ruux muslima haddana muslim caadi aan ahayne saxaabiyana dhiiggiisa gashaan warnimayo anaa ka xurmad weyn oo dee aaway caqligii kaa dhagaysan lah aaway qalbigii naxariistii kaa dhagaysan lah adeerka xeeyaa la yidhi meeshaa geeya isagoo ashaadanaya qoorta ka gooya kadibna waxay bilaabeen intaa inayna ku gaabsanine inay magaalooyinkii galaan oo baadiyihii dadkii laayaan oo xoolihii dhacaan oo ilaa ay xataa qaar iyagii ka mida laba yaabeen iyagii baaba qaarkood xataa wixii meeshay wax marahayaan qariibsaday ilaa ay yidhaahdeen waylakum maa calaa haada faaraqnaa caliyan bay yidhahdeen war balaayo allaha idinku ridee cali waxaan uga soo tagnay matanay ahay ma inaan dadka argagax gelinno oon magaalooyinka dadka layno oo aan nabadgeliyada qasno oo aan xoolaha dhacno oo ilmaha uurka ka soo saarno war ma taasaan cali uga soo baxnay see wax idinka yihi iyaga laftoodii baa qaar isqoonsaday oo ilan markay hawshu fogaato qaarun baa dib u soo carari inta hore waxoogaa ee yaro dhadhowdah laakiin markay hawshu meel fog gaadho ninkii waxoogaa yaro qalbigiisa ku jiray dib buu usoo carari wallaahi sidan ma moodaynin waay arrintaa markay dhacday cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa khaliifat lmuslimiin ma war baa yaalla marka soo ballantii mayna bixin oo dadkii mayna laynin oo xoolihii mayna qaadanin oo argagax mayna abuurin ballantii bay ka baxeen cali radia allahu tacala canhu waa u tegey marka ciidankiisiibuu kaxaystay waa baxay waa dul tegey wuxuu ku yidhi idfacuu ilayna qatalata ikhwaanina minkum linaqtulahum bihim raggii walaalahaya dilay ee gacan ku dhiiglayaashaa noo soo dhiiba si aan ugu dilno u qisaasno haddaad sidaa yeeshaanna waa iska kiindaynaynaa shaam iyo meeshaa iyo mucaawiya u soconnaa ilaahay inuu quluubtiinna soo celiyaa dhici karta idinku degdegi mayno laakiin raggii gacan ku dhiilayaashaa soo dhiiba farriin bay usoo fareenoo waxay ku yidhaahdeen kullunaa qad qatalahu bal adigu <laughs> maxagegnimada intaa leeg arag adeer waxay yidhahdeen mid gooniya haddaad doonayso kulliganna waan dillay bay dheheen rag annaga meesha joogo dhowrka kun ah gacantannadii way ku wada dhacday marka yaad qisaasani kullunaa qad qatala soo saas ma ah cali markaasuu go-aan qaatay inuu dagaal ku qaado ree shaam iyo mucaawiye oo uu isu diyaarinayeyna inuu ka baqdo maxaa yeelay tanaa ka dhib badan gadaashaa balaaya ka soo baxday carruurtii iyo dumarkii aan reebaynin dagaalkii ree shaam dad walaaloo islaynaya bay ahaayeen soo ma oo carruur iyo dumar aan u dhacayn oo kii dhaawaca aan dhaawac tiraynin oo kii muxuu ahay eh, dad yani wax wey walaaloo khilaaf dhex maray buu ahaa laakiin nimankani niman wax ribaya maba haba cali wuxuu go'aansaday inuu dagaalkii shaam ka joogo oo nimankaa meel saaro meeshii baa la tegey nimankii waa madax adaygeen ciidankiisii buu cali marka khudba u diyaa uu khudbo kala hadlay oo uu hadal u jeediyey wuxuu ku yidhi ayuha annaas inii samictu rasuula lahi sal lay slam waxaan maqlay rasuul alle oo dhahaya yakhruju qawmun min ummatii yaqra'uuna alqur'aana laysat qiraa'atukum ilaa qiraa'atihim bishay walaa salaatukum ilaa salaatihim bishay walaa siyaamukum ilaa siyaamihim bishay yaqra'uuna alqur'aana yaxsabuuna anahu lahum wa huwa calayhim laa tujaawizu salaatuhum taraaqiyahum yamruquuna min alislaami kama yamruqu asahmu min alramiya war nebigaan maqlay buuhi dadow oo dhahaya sal ly slam waxaa ummaddayda soo bixi doona dad qur-aanka akhrinaya oo akhrintoodu akhrintiinna markii la garab dhigo tiinnu ayna waxba noqonaynin salaadoodu tiinna markii la garab dhigo tiinnu waxbaba ma ahaba soonkoodu kiinna markii la garab dhigo waxba soonkiinnu ma aha qur-aankay akhrinayaan oo aada u akhriyaan waxay moodayaan inuu qur-aanku ayaga la jiro waase ka jiraa waxay moodayaan inuu qur-aanku ayaga la jiro waase ka jira ayaga korkooda way iyaga iyagu ma lah salaadda ay tukanayaanna kalxamaha uma dhaafayso islaamnimaday ka dhex baxayaan sida leebku meesha lagu ganay uuga dhex baxoo kale wuu sii wado wuxuu yidhi waxaa nabiga ka maqlay isagoo leh walow yaclamu aljeyshu aladii yusiibuhum mma qudi aw maa qadaa lahum cala lisaani nabiyihim sal lla alay waslam latakaluu can ilcamal waxaan maqlay buuhi nebigiinoo dhahaya ciidanka kuwaa la dagaalami doonaa waxa ilaahay u xukumayee agtiisa u yaalla hadday ogaan lahaayeen camalka kaloo dhan wayba iska dayn lahaayeen intaasayba ku tashan lahaayeen waxa kaloo dhan intaasaaba kala weynaan lahay khayrka ku jira iyo abaalgudka iyo ajirka ku jira meeluu ku jira malaha nebigoo sidaana baan maqlay buuhi wa aayatu dalika ana fiihim rajula lahu cadud walaysa lahu diraac calaa ra'si cadudihi mila xalamati thadi calayhi shucayraatun biid wuxuu yidhi raggaa nebigu sheegayna hadday kuwan noqdaan wuxuu nebigu astaan ah sheegay buu yidhi oo noo sheegay sal lla lay slam inuu ku dhex jiro nin cudud leh gacanta cududdeeda laakiin aan dhudhun lahayn miyay go'day ma saasuu ku dhashay gacantiisu waa intan uun cududda awaa laakiin intaa horeo dhan ma laha kow cududdu meeshay ku dhammaato madaxeeda horena waxaa ka laalaada hilib aad mooddo sida naaska dumarkaoo kale yaani ibtii iyo wixii oo dhanba aad sida naas dumar oo kale u yaalla baa ka laalaada meeshan cududdu ku dhammaato gacanta inteeda kalena maba jirtaba haddana timo yar oo cadcad dhowr timo oo cadcad baa ku yaalla astaantaasuu nebigu ii sheegay buui cali fatadhabuuna ilaa mucaawiyata wa ahli shaam wa tatrukuuna haaulaai yaxlufuunakum fii daraariikum ma intaad shaam iyo cali aadaan baad kuwan ka tegaysaan oo idiin soo dabamari doonaan carruurtiinna iyo iyo dumarkiinna seed yeelaysaan buui iyo xoolihiinna weliba markaasuu wuxuu yidhi wallaahi innii la arjuu an yakuuna haaulaai alqawm waxaan filayaa buuri nebigu dadkuu noo sheegay inay kuwan yihiin maxaa yeele fainahum safakuu dama alxaraam wa aqaaruu fii sarxi nnaasi fasiruu cala smi illah maxaa yeele diiggiina waa daadiyeen dadka xoolahoodiina waa dhaceen waxba mayna reebina kuwan aanuuman kuwuu nebigu ka sheekeeyey inuu yihiine socda buu yidhi magac ilaahay ku socdo ina dhaqaajiya meeshii haddii la tegey nimankii khawaarij waa isdiyaariyeen webiga labadiisa dhinac baa la kala joogay waa laysu gudbay cali radia allahu tacala canhu ardaah wuxuu ahaa nin aada dagaalyahan u ah dadka ilaahay mawhibada u siiyey buu ka mid ahaa dagaalada sida khaalid oo kale geesina waa ah ciidankiisii buu diyaariyey waa habeeyey waa kala yacni rakibay raggii warmaha watay kuwii fardaha watay kuwii seefaha watay midig iyo bidix wadnaha iyo dhexda muqadimada iyo kulli waa kala saasuu u kala dagaalgaya nimankani waa un iska xamaasaysan yihiin mooye laakiin umaba bilownaba ilahay marki anakaaga daranta kaaga daranta geesinimo macangegnimadooda waxaa ka mida meeshay jilibka dhigaan carari maayaan sababtu maxay tahay sababtu waxay rumaysan yihiin hadday cararaan inay gaaloobayaan sooma ilaan cararka dagaal laga cararo soo dembi weyn ma ah dembiyada waaweynna agtooda waa gaalnimo ma cararayna marka meeshii ay jilibka dhigeen baa cagta lagu mariyey iban dhowr kun bay ahaayeen waxaa ka badbaaday riwaayaadku say sheegayaan qiyaas toban ruuxa tobaneeyo meelahaasaa ka badbaaday oo cararay dee markay naftu ku qabato gaalnimada xataa waad ku carari mugta waad gaaloobaysaa dhowrkaas markay ark raggiioo jabay cidda war ma yaallo gaalnimadii bay jiireen oo carare intii kale meeshiiba cagta lagu mariyey halkaasay lugta kula baxeen cali bni abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa ciidankiisii fii saxiixi muslim waxaa ku sugan laba nin keliyaa ka dhintay laba nin keliyaa laga dilay bal masaladaa u fiirsada riwaayo kaloo saxiixa waxay tilmaamaysaa sagaal nin baa laga dilay riwaayo kaloo bisanad xasana ku timid waxay tilmaamaysaa labiyo toban nin baa laga dilay riwaayada ugu badani waa labiyo toban meesha mucjizo rabbaaniya ka dhacday soo ma u fiirso wax toban ruux ah iyo dhowr kun wax isu dhigma miya meeshaasaa khawaarij dagaalkaasi waa macrakada la macdobaxday macrakatu nahrawaan waxayna dhacday taariikhdu markay ahayd labaatan iyo waxaan ujeeda soddon iyo siddeedda hijiriga xagga khawaarijtana waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo cabdullaahi ibnu wahab arraasibi ninkaasaa hogaaminaya oo oday u ahaa oo ninkaan soo sheegnaya halkaasi ku dhammaatay cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu waa ka nastay khawaarij dib baa fikirkii iska abaabuleen oo dhowr dambay soo kaceen oo dagaallo damba way galeen laakiin xilligaasay u jabeen mudday maqnaayeen laakiin mayna dhammaanin cararay iyo raggii fikirka ku hadhay gadaal dambe waa la tashaday waxaa lagu tashaday raggii nahrawaan lagu laayey in loo in loo aaro ayaa majlis isugu timid waa qaabka marka ay dabarayaan inay shirqool iyo qaab qarsoodiya wax ku laayaan ibn abi aalibin radia allahu tacala canhu ardaah axaadiista sugan waxay tilmaamaysaa in nebigu u sii sheegay in la dili doono weliba loo sheegay meesha nabarku kaga dhici doono ninka dili doonana inuu nin shaqi a yahay intaaba wuu sii hayay cali marka wuxuu yidhi latukhdabanna haadihi min haadihi famaa yantadiru bii alashqaa gadhkayga waxaa qoyn doona dhiig madaxayga ka soo dara ee ninkii ahlu naarka ahaayee taa samayn lahaa muxuu ila sugayaa saxaabadii maqlaysay raggii la joogay waxay ku yidhaahdeen yaa amiira almu'miniin akhbirnaa bihi nubiiru citratahu noo sheeg ninka uu yahay qaraabadiisa oo dhan baanu cagta marinaynaa ninka sidaa yeeli doono noo sheeg markaasaa wuxuu yidhi cali idan tallah taqtuluuna bi hayra qaatilii haddaad saa yeeshaan oo dad uun iska laysaan ninkii i dilay ninaan ahayn baad dilaysaan soo ma iska soo qaba aabbihii weeye iyo walaalkii weeye iyo xaaskiisii weeye carruurtiisii weeyeoo warkaa islaamku ma yaqaano mugta laa taziru waasiratun wisra ukhra ninna ninka kale jariiradiisa looma dilo marka waxa weeye hawl halisaad gelaysaan buu axmed iyo bayhaqi iyo abu daawuud ibn tayaalisi baa soo saaray xadiidkaasi cali bn abi aalib waa sugan yahay inuu sidaas warka arrinta u hayay nebiguna ugu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh <clears throat> taasaa marka timid oo wakhtigeedii la gaadhay sanadkii afartanaad marka la joogo ayaa warka waxaa dhacday waxaa kulmay saddex nin oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan ibnu camr ibni muljim isaga iyo laba nin oo khawaarij ah baa kulmay waxay aada isu xusuusiyeen oo ka wada hadleen raggii uu cali ku laayey nahrawaan dagaalkii hadda aan ka soo sheekaynayna raggaasay aada isu xusuusiyeen fataraxamuu calayhim markaasay u duceeyeen allah u naxariisto ilaah u naxariisto maxaa akhyaar la dilay ah maxaa akhyaar la dilay raggii qur-aanka ah yaqaanay salaad aaway soon aaway mujaahidiintii akhyaartii ahlu jannihii aaway ah, raggii soo meeshaa kuma tegi yaa dilay cali haye waxay yidhahdeen kaanuu khayra annaas wa akarahum salaatan wa kaanuu ducaata annaasi ilaa rabbihim ah, dadkay ugu salaad badnaan jireen oo ugu khayr badnaayeen dadkay ilaahay xaggiisa ugu yeedhi jireen mujaahidiin bay ahaayeen a maadaa nasnacu bilbaqaa'i bacdahum bay dheheen oo raggaasi hadday tageen maxaan nolosha ku falaynaa gadaashooda maxaan usii noolaanaynaa raggaasoo tegay baa laga hadhaa aleelahi aan ka daba tagno maxaan samaynaa wey marka waxaynu samaynaynaa rag baan ku tegaynaa raggii ugu muhiimsanaa oo cali iyo camr ibnu caas iyo mucaawiye saddexdaasaan ka takhallusaynaa innagana aan tagno ilan jannaa loo socdaay jannadii uu khumayni furayaasheeda qaybin jiray tiibaa furyaheeda la wataa ayib ninka cabdiraxmaan ibnu camr ibn muljim la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi aniga ana akfiikum caliyan kafi lahay buu hawsha cali aniga ha lai waayahay baa la yidhi labadii nin ee kalena waxay isu kala xil labadii camr ibnu caas iyo mucaawiya ninkii waa soo tegey kuufuu yimid oo caasimadii cali uu joogay ah si qarsoodiyuu magaalada kusoo galay xataa raggii ay isku madhabka ka ahaayeene magaalada joogay umuusa sheegin go-aanku waa go-aan si sir ah u dhacay amniyaad baa la yidhahdaa masale amniyaad la yidhahdo sir buu ku dhacay magaaladana sir baa lagu soo galay xataa saaxiibadii u sheegi maayo muhimadda inuu keligii fuliyaa la rabaa inay baxdana lama rabo dabeecaddaa u fiirsa marka meeshii buu soo galay hadduu yimid adii buu soo fadhiistay rag saaxiibyadii ay fadhiyeenoo meel baa lagu sheeko la isugu yimid meeshii haddii la yimidna waa la sheekaysta haweeney marka waxaa jirtay khaarijiyad ah oo dumarkan afkaarta khawaarijta ku qancay ka mid ah aabbaheed iyo walaalkeedna dagaalkii nahrawaan baa lagu dilay naag aad u quruxsanna way ahay oo faa'iqat aljamaal ah aadna u cibaado badan oo masaajidka uun ku jirta adduunyaba ma taqaanaba ilaan ragga khawaarijta dumarkooda khawaarijtuna waa un la mid sooma haweentii ayuu ninkani ka war helay kadibna wuxuu damcay inuu guursado way wada hadleen waxay tidhi waa ku guursanaya laakiin saddex shardi saddex shardi qaar dhaqaalay ku saabsanaayeen laakiin waxaa ka mid ahaa midka saddexaad ahaa inaad cali soo disho aabbahay iyo walaalkay ninka dilay akhyaartiina laayay ninkaa haddaad dilayso waa ku guursanaya markuu caadi maaha mugta <laughs> waa u tegi doonaa muxuu ahaayey ta'hiirka fikirka waxyaabaha aada u gudbiya waxaa ka mid a ah dumarka qise waxaan u tegi doonaa ninkii la dhihi jiray cimraan ibnu xitaan nin aalibulcilmi ahoo weliba culimmada la fadhiisto aqoonta siyaasaduu ah la yaqaano cilmi leh maalintii dambaa wuxuu doonay haweenay khaarijiyad ah war iska daa baa la yidhi khaarij bay kaa dhigi war ka joog maya maya maya ma naag baa aniga ibaadiyayni xeradaan soo gelin buuri war ka joog maya ilaahay wuxuu qadaray maalintii dambe fikirkeedii unbuuba lashir yimidba sanad saxiixa buu ku sugan yahay aarkaasi wuxuuna ibnu xajar ku keenay tarjamadiisa muxuu ahaaye tahdiibu tahdiibka bisanadin saxiix khaariji buu noqday marka dambena waa u tegi doonnaa cali marka la dilay cabdiraxmaan ibnu muljimkan cali dili doona ninka gabayga u tiriyey waay oo inuu ahlu jannaya naag baa galaafatay khaarijiyada waxay xusuusisay qiso cajiibo nin hadda qoladan takfiirka ka mid ah iska caamay buu ahaa waayihii ay la soo qaxay oo soomaalidu soo qaxday nin uun wadaaddada iskala socdana waa ah gabadh takfiira ah buu damcay inuu guursado isaguna waa iska caamil gabadhuna waxoogaa kutubtay laqamaysaa nin culimmadii ka mida oo hadda jooga oo darsiga dhegaysanaya baa wuxuu ku yidhi war hoy naagtani waxbay taqaanaa adna caamay baa tahaye ka joog markaasu wuxuu yidhi ma naag baa aniga wax inta iga dhaadhicisay baadiyayni war ka joog nag waa la kari waaya wuu guursaday maalintii dambe wuxuu soo baxay isagoo leh fatxulmujiidkaba maydaan fahminba fatxulmujiid bay u akhriday markaasay ku dabagediday markaas wuxuu soo baxay isagoo leh wadaadow fatxulmujiidba ma aydaan fahmin waa ninka meeshan iigu yimid nairobi ee yidhi adiga iyo ninka la yidhaahdo shariif cabdinuur baa soomaali baadiyeynahay oo gaalaysiinaya waa caamay hadda wuu joogaa waa caamay waxba uma bilowna marka waxaan ku keenay qisada wayla gashee waxaan ku keenay haweenayda cali tidhi waa ku guursanahay guursanahayay soo dilay markaasu wuxuu ku yidhi eh, ya ha ah, ninkii cali dili ha ninkii cali dilay haweentii tidhi waa ku guursanay marka wuxuu ku yidhi markay tidhi haddaad soo dilayso waa ku guursanaya wuxuu yidhi oo ma wax kalaaban magaalada u imid ya waxaa la yidhaahdaa taqaatucu lmasaalix baa la yidhahdaa danaa kulmay isagoo markii horeba meesha u socday dhurwaa meeshu u socday usha loogu dhuftay adiga ma maqasha go-aankii buu gaadhay kadibna markuu arrintii eh, muxuu ahaayey uu go-aankeeda qaatay khulafaa uraashidiin lama waardiyeyn jirin sida qaalibkaa sida madaxdan hadda maanta jirtoo kale waad garaysaan cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa isagoo salaada subax dadka tujinahaya bay tooridii ku dhacday soo maaha cumaan ibni cafaan waa kii lagu dilay isagana daarulkhilaafa soo ma sidoo kale cali bn abi aalib subaxdii isagoo salaada subax usoo baxay oo masaajka usoo socda markuu masaajka kusii dhow yahay ayaa masaajka agtiisa loo galay u fiirsada masaladaasna masaajiddaa laysu geli masaajidda marka laga soo baxay ama masaajidda loo sii socdo adeer meel kale maad raadsantid salaas usii socdaa masaajidkuu usii socdaa meeshaa loo galay cali oo masaajidka sii geli raba buu halkaa ku dhuftay markuu ku dhuftay oo geeska kaga dhuftay dhiiggii kasoo dureeray halkaa wuu dhacay cali dhiiggii halkaa ka soo dureeray cali garhkiisoo dhan buu qooyey soo xadiiskii hadda ma xusinida sidii bay u dhacday wuxuu leeyahay mataqaanaa ninkaasi markuu cali dilayo markuu ku dhuftay nabarka oo cali dhacay wuxuu leeyahay laa xukma ila lilah laysa laka yaa caliy walaa liasxaabik xukunka ilaahay baa iska leh adiguna ma caliyow asxaabtaaduna ma laha xukumka allaa leh markaasuu wuxuu ku dul akriyay aayadda qur-aanka wmin annaasi man yashri nafsahu ibtigaءa mardaat اllah wallahu ra'uufu bاlcibaad waxaa ka mid a allah addoommadiisa dad naftooda alle ka iibsaday baa ku jira yuu ku wadaa ya isagaa isku wada caliyo waxaan kuu dilayba ilaahay baa naftayda janno kaga iibsanaya u fiirsada ilah maad ku dhaariya inxiraafku meeshuu gaadhay u fiirsada caligan la dilayo nin caadiya ma aha fadaaishiisa haddaad akhridaan waad yaabaysaan kitaabka alimaamu الnasaa-i caleyh raxmat ullahi khasaa'isu caliy uu ku magacaabay ee uu alifay akhri waad la yaabi ninkan jalaaladiisa iyo qiimaha uu ku fadhiyey iyo ilaahay rabbi alla tabaaraka wa tacala agtiisa wasanka uu ku leeyahay kii baa lagu janno tegaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala janno lagaga raasanaya dilkiisa adiga ma nin kale loo daahi bay kula tahay marka ya ninka cali ku janno tegey wadaad u daahi maayo sheekhna u daahi maayo shariifna u daahi maayo caalimna u daahi maayo caamo iyo muslimiin kale warkeeda iska badaayo inxiraafku waxyaalaha ugu khatarsan buu ka mid yahay waad garan kartaa marka meeshuu nebigu gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu yidhi sharu lkhalqi waalkhaliiqa saan u tegi doona inta ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihiin tasarufaadkooda markaad fiiriso xataa wax ka mid a ah, tasarufaadka qaar ka mid a ah, xataa gaalada caadigaa ma samayso xataa cadowga gaalka waxyaalaha qaarkood kuma kacay ku kacayaan ayib cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa sidaasaa lagu dilay sanadkii afartanaad khawaarijtaa dishay kadibna ciidankiisii iyo dadkii isaga la socday waxay la mubaayacoodeen oy booskiisii istaajiyeen wiilkiisii xasan ibnu cali ibn abi aalib xasan markii lala mubaayacooday wax yar kadib lix bilood meelahaas buu xilka hayay markiiba wuu ka tanaasulay wuxuuna uga tanaasulay mucaawiye halkaas baa marka waxaa ku xaqiiqa waday xadiidkii nebiga sal lla lay waslam uu yidhi ina bnii haada sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani waa sayid buu nebigu sal lay slm waa nin darajo sare leh waxaana dhici karta buu yidhi ama xaqiiqo ah in ilaahay ku heshiisiin doono sababtiisa laba kooxoodo waaweyn oo mu'miniintoo islaynaya nebigaas ii sheegay sal lay slm se ilaahay ugu heshiisiiyey arrintiibuu uga tanaasulay mucaawiye mucaawiya xilkii ku wareegay sanadka afartan iyo kow taariikhda hijrigu markay tahay waa sanadka lagu magacaabo caamuljamaaca waa sanadka la israacay khawaarij iyo wax meelaha wax wadwado mooye laakiin muslimiinta intoodii kale waxay isku raaceen mucaawiyat bn abi sufyaan inuu xilkii muslimiinta isaga loo dhiibo sidaasuuna ku noqday awalu malikin min muluuki lmuslimiin cala saxiix boqorkii ugu horreeyey boqorrada muslimiinta intii isaga ka horraysayna khulafay ahaayeen alkhulafaa inta horay ahaayeen mucaawiyana waa awal lmuluuk wa axsanu lmuluuk muddo dheer buu marka hayay radia allahu tacala canhu ardaa siiro wanaagsan iyo si wanaagsan oo qiimo badan buu muddadaasi u maamulay muddadaa iyada ah sidaasaa marka cali radi allahu tacala canhu ardaa arrintiisii ku dhammaatay halkaasi kadib adaan kadib aan ka sii wadno insha allahu tacala intaa marka waxaynu fahnay oo cardiga taariikhiga ku fahnay khawaariji ka koox ahaan waa kooxda iyadaa wa nebiguna uu sii sheegay sal lla lay slam kooxda cali bn abi aalib uu la dagaalamay inay khawaarijtii yihiinna waa maxalu ijmaac waana nas wixii iyaga ka dambeeyey ee sifaadkoodii wax ka mida laga helay in khawaarij weeye xukumkooda la siiyo waa ijtihaadi waana u tegi doonnaa leanna waxay ka mid tahay tanziilu alaxkaam cala alacyaan waalaxwaal waalwaqaa'ic waa qadiya ijtihaadiya waa laakiin qoladaa hore inay khawaarij yihiin nas bay ahayd waxaa yeelay astaantii cali bn abi aalib nebigu u sheegay sal alla alay waslam sideedii baa loo helay markii la laayay kadib oo dagaalkii dhammaaday buu cali wuxuu ku yidhi ninka noocaasa ah ha la soo raadiyo ninkaan idiin sheegay astaantaala ha la soo raadiyo waa la tegey nimanka maydkoodii aada u badan baa la dhex maray waa la soo waayay markaasuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee maa kadabtu walaa kudibtu ilaahay baan ku dhaaree anna been ma sheegin nebi maxamedna been iima sheegin sal alay wasalam arrintuu xaqiiqo jirta weeye dib ugu noqdo soo baadha waa la raadiyey waa la raadiyey waa la raadiyey waxaa loo tegey ninkii oo dhowr nin oo dhintay ay kor saaran yihiinoo hoostooda ku jira oo nimankii baa laga kor qaaday isagii baa la soo bixiyey mise calaamadii iyo astaantii gacantee nebigu tilmaamay waa sideedii waa sal alla alay wasalam markaasaa cali bn abi aalib wuxuu yidhi sadaqa allahu wa rasuuluh ilaahay run buu sheegay rasuulkiisuna run buu sheegay taa marka waxay caddaynaysaa kooxdaasi qaطcan wabiduuni khilaaf wabiاnnas wabilijmaac khawaarij bay ahaayeen ayib xilligay soo baxeenna waan sheegnay tasarufaadkoodiina waan sheegnay waxaa inoo laaban marka oo qodobkan hadda aan gelayna uu yahay inaan afkaartooda iyo mabaadi'dooda iyo sifaadkooda wax ka tilmaano oo huwa alaham leanna cinda ahli sunna waljamaca culimmadu say taqriirinayaan wax ka midan aan soo sheegnay khawaariji khaas kuma ahayn qoladaa hore ee cid kastoo sifaadkooda laga helo waxay qaadanayaan xukumkii khawaarijta inay jiri doonaanna xadiidkoodii waan soo sheegnay ilaa ka ugu dambeeya ama gadaashooda uu ka soo baxo dajaal baqiyadooda ilaa dajaal ka soo baxo akhir zamaanka ilaa laga gaadho way jiri doonaan waxaa u baahan tahay marka inaad ogaato maadaama ay jiri doonaan fikirkuna jiro siina jiri doona soona jiray waxaad u baahan tahay inaad ogaato lagu siiyo sifaadka iyo miisaanka aad ku garan karto khawaarijta ama fikirkan sifaatka aad ku garan karta iyo usuusha uu leeyahay miisaanka markaad qaadato adoon cidina kuu sheegin baad leedahay miisaanka saari ood leedahay alalaha kuwaasi sifaadkii bay leeyihin marka aad bay muhim u tahay manaahijtooda iyo usuushooda iyo sifaadkooda in la barto waxaa ka mid a marka oo qodobka ugu horreeya uu yahay way badan yihiin altakfiiru bima laysa bikufrin aw bima laysa bimukafirin fii miisaan sharc in dadka lagu gaalaysiiyo oo diinta lagaga saaro dadka muslimiinta ah waxaan gaalnimo keenaynin miisaanka sharciga marka la saaro waxaan ruuxu uusan ku gaaloobaynin oo diinta kaga baxaynin ayay dadka diinta kaga saaraan oo riddo ugu xukumaan asalkooda ugu weyni kaa isaga markaan leenahay atakfiiru nnaasi bima laysa bikufrin aw bima laysa bimukafir waxay ka guda weyn tahay inaan idhaahno takfiiru nnaasi bilkabaa'ir dunuubta waaweyn bay dadka ku gaalaysiiyaane shirkiga ka sokeeya macnaha ka daqiiqsani wuxuu yahay dadka waxay ku gaalaysiiyaan waxaan gaalnimo keenaynin miisaanka sharciga oo muxuu noqon karaa dembiyada waaweyn baa ka mid a oon gaalnimada gaadhsiisnay sida zinada iyo khamrada la cabiya waxay la mid a ah. wuxuu noqon karaa inay shay waajib oo diintuba waajib ka dhigtay iyagu intay gaalnimo u qaataan inay dadka diinta kaga saaraan sida arrintii hadda cali bin abi taalib heshiiskii soo ma heshiisku in la galo dhiigga muslimiinta la baajiyo ama mustaxab buu ahaa ama waajib buu ahaa ayaguna maxay ka dhigeen ya wax lagu gaaloobay ka dhigeen miisaanka shareecada marka la fiiriyana ama waa waajib ama waa mustaxab ayib waxaa ka mid a maalan marmarka qaarkood waxyaala iska bannaan oo mubaaxaad ah baa dhici karta inay dadka ku gaalaysiiyaan soo hadda maynaan soo marin ibnu cabbaas markuu u tegey maryihii bay ku qabsadeen soo ma waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaanba maryaha waad ku gaalowey waa wax iska mubaaxa ruuxu inuu ziinada qaato waxaa dhici karaysa oo asalkaa soo hoosgelaya in dadka lagu gaalaysiiyo masaa'il cinda asalaf wa cinda asaxaaba wa cinda aimati sunna masaa'il ijtihaadi oo khilaafi ah masaa'il aragtida culimmadu ku kala gedisan yihiin ijtihaadi ah ijtihaadkeeduna uu saa'iq yahay in dadka lagu gaalaysiiyo waa min usuuli alkhawaarij waana altakfiir bima laysa bimukafir waxaa soo gelaya dadka culimadaee muminiin abrid biلظuhri lacallii aatii haؤulaaءi اlqowm faukallimahum amiirkii mu'miniintow duhurka qabooji duhurka wax yar dib u dhig si aan bal nimankaa ugu tago oon ula soo hadlo cali wuxuu ku yidhi innii akhaafu calayka buu ku yidhi warniya waan kuu baqayaa nimanka waa niman imtixaan qaba waaya inayba ku dilaan baa naftaadaan u baqayaa buuri ibnu cabbaas wuxuu yidhi kallaa maya buuri waxba ha ii baqin wuxuu yidhi waan baxay ibnu cabbaas waxaan xidhay buu ihi walabistu axsan maa yakunu min xulali lyaman dhar yaman laga keeni jiray isku joog aad u quruxsan oo dharkii yaman laga keeni jiray ka mida baan labistay buuhi nin abuzamiil la yidhaahdo ardayga xadiidka ama afarka ka warinaya ibn cabbaas wuxuu leeyahay ibn cabaas sidiisaba wuxuu ahaa kaana jamiilan jahiiran wuxuu ahaa nin aad u quruxsan talabaad weeye nin aad u hadal dheer buu ahaayo yacni markuu yidhahdo waan hadlayaa nin dadka qanciyo ah ilahayna dee fiqi waa siiyey oo nebigaa ugu duceeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ilaahay ta'wiilka baro oo isagoo wiil yaroo dhallinyaro abay bay fuqahaa'u saxaaba ridwaanullaahi calayhim meelo fara badan oo qaarkood aynan wax ka fahmi karin jib buu ka fahmi jiray sidii qisadii cumar iyo suuraddii idaa jaءa nasrullahi wاlfatx waad garanaysaan ibn cabaas wuxuu yidhi waan u tegey buu yidhi wahum mujtamicuuna fii daarihim meeshooda iyagoo ku urursan baan ugu tegay buuri qaa'iluun oo qayluushanaya duhurkii waaba jijiifaanba markaasaan salaamay buuhi markaasaa waxay ugu dhaheen bu uhi marxaba bika ya bna cabbaas famaa hadihi alxulla soo dhowo dhawowey laakiin isku jooggani muxuu yahay bay dheheen meelaan looma dirsannin bay u foofahayaan war waxan aad qabto maxay dhaheen muxuu yahay bay dheheen ma isku joog iyo dharkiisa inay ka hadlaan bay ahayd markaasuu ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi ma tacibuuna calaya laqad ra'aytu calى rasuuli اllahi sal lay waslam axsana maa yakunu min alxulal ma inaan labis quruxsan qabaad igu eedaynaysaan buu yidhi oad igu dhaleecaynaysaa nebi maxamed baan arkay buu yidhi midka ugu quruxsan isagoo qaba sal la alay wasalam allana qur-aanka wuxuu ku yidhi buu idhi qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq quruxda ilaahay addoommadiisa usoo bixiye u xalaaleeyey yaa ka xarimi kara ama risq ha noqoto ama labis ha noqoto adiga garo oo meeshay ka qoonsanayaan adiga ma fahansanta meeshay ka qoonsanayaan nimankani waxay caan ku ahaayeen zuhdi iyo adduunyo nacayb adduunkii bay ka goeen niman adduunyo raba ma ahayn adduunye ma rabaan kursi ma rabaan intooda badan saas daraaddeed kooxdaa markay gooni u baxday oo nahrawaan meesha la yidhahda ay tageen nin madaxa aan dooranna bay dheheen in lagu qanciyo mid iyaga ka mida inuu madax noqdaa wakti qaadatay war anugu ma noqonayo dhaafiya xilkan ma qaadi kare war maya naga qaad maya maya anugu xilkaa qaadi maayo sidii loo wado lagu rafaaday sidii laysugu tuurtuurahay markii markii dambe waxaa qaaday nin yidhahdo cabdullaahi ibnu wahab arrasibi oo ninkii markaa hogaaminayo dagaalka geliyey amarkaa marka niman zuhdi bay caan ku ahaayeen waxay marka qoonsanayaan ibnu cabbaas oo maxay tahay maryaha quruxsaneed qabto jawaabteedii waa siiye markii intaa ugu jawaabay dee waxba ma celin karaan dhar quruxsan maxaad u xidhatay iyo nebigaa xidhan jiray intaa ma sii dhaafin karaan ilaa waa caam soo sheegnay markaasuu wuxuu ku yidhi taa iska dhaafay famaa waxay ku yidhahdeen famaa jaaa bika maxaa ku keenay maxaad naga soo doontay wuxuu ku yidhi ataytukum min cindi saxaabati الnabiy min almuhaajiriina walansaar liubaliqakum ma yaquuluun almukhbiruuna bima yaquuluun facalayhim nazla alqur'an wahm aclamu bilwaxyi minkum wa fiihim unzil walaysa fiikum minhum axad kelimo aad u qiimo badan waay wuxuu ku yidhi waxaan idinku imid horta saxaabadii nebiga xaggoodan ka socda oo muhaajiriin iyo ansaar lahaa inaan idin gaadhsiiyoon oon idin soo gaadhsiiyo waxa ay leeyihiin ay qabaan waxa ay qabaanna ma aha wax iyagu jeebkooda kala yimaadeene waa khabar ay warinayaan waa qur-aan fahamkiisu saxsan yahay iyo xadiiday nebiga ka warinayaan sal lla lay waslam ayagu qur-aanku korkooda ku soo degay waxyiga allana iyagaa idinka yaqaana qur-aankanna ayaguba ku soo degay markuu degaya raggii joogayo fahmayey wey nebigu markuu dabaqayeyna raggii la joogay wey ayagaa idinka awlaysan diintan idinkana yaqaana raggaasaan ka socdaa war baanan ka xambaarsanah arrintaasaan idinla socdaa markaasuu wuxuu ku daray walaysa fiikum minhum axad raggaa muhaajiriintii ansaartae qur-aanku ku soo degay hal nin oo iyagii ka mida ah idinlama socdo faa'iide jaliila ah way meeshaa ku jirta waxay ku tusaysaa khawaarij hal ninoo saxaabiya lama soconin markaan u tegi doonno astaamaha lagu yaqaanaa waxaa ka mid a ah, hal nino oo hal nin oo culimaa oo muctabar ah dhexdooda ku arki maysa waa uun dad un isqanciyey iyo jaahiliin iyo da'yar uun israacday waay laakiin culimmadii muctabariinta ummaddu taqaanay hal nin ku dhex arki mayse walaysa fiikum min axad hal ruux idinkama dhex muuqdo oo raggii ah waa waxa un aan la garanaynin markaasaa waxay yidhahdeen qaar iyaga ka mid a ah, laa tukhaasimuu qurayshan ina allaha yaquul bal hum qawmun khasimuun war quraysh hala doodina quraysh nimanku ilaahay qur-aanka ku yidhi ma aha waa dad muran badan oo dood badan oo macangag ah war ninkaa murankiisa ha gelina ibnu cabaas markaas wuxuu ku yidhi wa ataytu qawman wuxuu cabirayaa marka ragguu meesha ku arkaysay ahaayeen wa ataytu qawman lam ara qawman qatu ashadda ijtihaadan minhum nimankaa weligay ma arag buhi cimrigayga dad ka dadaal badan mushimatan wujuuhuhum min asahar soo jeedka habeenkii ay qur-aanka iyo salaada kusoo jeedaan darteed wejigoodu waa bedelan yahay wejigooda waa bedelan yahayoo cibaadadii iyo sujuuddii iyo salaadii iyo qur-aan akhriskii wejigoodii waa isbedelay kaana aydiyahum wa rukabahum tutnaa calayhim riwaayo kale waxay leedahay yaani lowyahooda iyo gacmahooda waxaad mooddaa inay soo laabmeen mid kale waxay leedahay waxaad mooddaa lawyahoodiiyo lugahooda say u sujuudsanaayeen sida muxuu ahaaye neefka geela ah yaani jilibka uu ku fadhiistoo kale soo maarka jilibka uu ku fadhiisto qolofta saaran wejigooda iyo gacmahooda iyo lawyaha iyo waa wada qolof maxaasaa ka dhigay salaad badni waay nabiga sifaduu bixiyey soo maaha salaadooda ma gaadhi kartaan qur-aan akhriskooda ma gaadhi kartaan soonkooda ma gaari kartaan sidii baan ku arkay nimanku niman caadiya maaha raggii marka meesha joogay qaar ka mida ah way iska tageen hala hadlina marka la yidhi way iska dhaqaaqeen qaarna waxay yidhahdeen lanukallimannahu walananduranna maa yaquul waanu la hadli wuxuu leeyahayna waanu dhegaysan waanu fiirinayna markaasa waxaan idhi buuhi war nebi nebi alle in gabadhiisana qabay muhaajiriin iyo ansaarna ka mid ahaayoo raggii ugu horreeyey ahaa maxaad ku haysataan cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu ka mid yahay dhowrkan inay laysku haysto rumaynta nebi maxamed ma laga horreeyey misaga mise isagaa u horreeyey waxaa laysku waafaqsan yahay nin dhallinyaraa oo nebi maxamed rumeeya inuu isagu u horreeyey waxaa laysku khilaafsan yahay abubakar miyaa ka horreeyey ma khadiija ka horreysay ma cali baa horreeyey war ninkii nooca ahaayee noloshiisa aan nebi maxamed faaruqin gabdhihiisa miduu ugu jeclaa uu u guuriyey muhaajiriin iyo ansaar ahaa ninkii isagoo nool jannada loogu bishaareeyey war ninka noocaasa maxaad ku haysataan markaasaa waxay yidhahdeen saddex arrimood maa hunna buur maxay yihin sheega waxay yidhaheen midkood waxa weeye xakama arijaala fii amri illah ilaahay amarkiisii iyo diintiisii buu rag maskaxdooda iyo caqligooda u dhiibay oo ka taliya yidhi ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi in ilxukmu ila lilah in ilxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iskale isaguna rag buu u dhiibay waxay dheheen wamaa lilrajaali walilxukuma lilxukmi xukum alle ragna maxaa kala galay o wuxuu yidhi hadihi waaxida taasi waa mid talabaadna waxay yidhahdeen innahu qaatala walam yasbi walam yaqnam dagaal buu galay markuu adkaadayna dadkii uu la dagaalamay markuu ka adkaaday xoolahoodiina ma qhaniimaysanin dumarkoodiina intuu addoommo ka dhigtay muusan sida dumarka addoommadaa uu isticmaalin haye yay ka wadaan mataqaanaa waa dagaalkii jamal dagaalkii jabal ee caaisha iyo zubayr iyo talxa iyo dagaalkii aan ka soo sheegnay waxay xalay ka soo taabanay baa waxay leeyihiin wuu dagaalamay oo dad buu la dagaalamay markuu adkaadayna dagaalka wixii ka dhalan lahaa oo ah dadka aad ku qabatayna inaad qafaalato xoolaha aad qabsatayna inay haniimo noqdaan muusan samaynin markaasa waxay dhaheen falain kaana aladii qaatala kufaaran laqad xalla sabyuhum waghaniimatuhum dadku la dagaalamayay hadday gaalo yihiin dee qafaalkooda iyo haniimadooduba way bannaantahay walain kaanuu mu'miniin hadday dad mu'miniina ahaayeenna maa xalla qitaaluhum inuu la dagaalamo ooma bannaanayn laba mid dadku ama gaalay ahaayeen dhah ama mu'miniin muslimiin bay ahaayeen hadday muslimiin ahaayeen dagaalkooduba ma bannaanayn see buu la dagaalamay hadday gaalo ahaayeenna xoolahooduna inuu qaatuu ahaa dumarkoodiiyo carruurtoodana uu qafaasho midna muusan samayn haye haadihi aaniya fama aaliu taasi waa tii labaade ta saddexaad ku dara ilaan waxaa la rabaa yani munaadarada sideeda markaad gelayso waxaa fiican khasmigaaga inaad ka dhammaysato horta waxa uu kugu haysto mid mid tiri si uusan gadaal wax uga soo gocanin waa imise dheh soo ma ta saddexaad raaciya buu ku yidhi markaasaa waxay yidhahdeen inahu maxaa nafsahu min amiiri lmuminiin fa huwa amiiru lkaafiriin soo ma amiiruulmu'miniin buu heshiiskii markii la qoraya magaciisa ka tiray hadduusan amiiruulmu'miniin ahaynna waa amiiruulkaafiriin gaalada amiirkooda waay see buu amiiruulmuminiin isaga tiri karaa magaciisa meesha uga bi'in karaa markaasaa wuxuu waxaan idhi bu uhi acindakum siwa haada intaa waxaan ahayn miyaad haysaan mise intaa umbaad ku haysataa markaasaa waxay dhahn xasbunaa haada intaa un waay markaasuu mid u dabagalay wuxuu ku yidhi ara'aytu in qara'tu calaykum min kitaab illahi wa min sunnati nabiyihi maa yaruddu bihi qawlakum atardown haddaan idinku akhriyo buu idhi kitaab alle xaggii iyo sunno nebi xaggeeda haddaan idinkaga akhriyo wax hadalkiina radinaya ma qancaysaan waxay yidhahdeen haa waxaan meesha u joognaba inaan qanacno wey markaasaa wuxuu yidhi amaa qawlukum xakama arijaala fii amri illaah arrinta aad dhahdeen rag ra'yigiibuu ilaahay kitaabkiisii u dhiibay taa iyada ah waxaan idinku akrinayaa buu idhi qur-aan alle arnab bakayle lacagtii bakayle la ugaarhsaday oo ruuxu isagoo xarman u ugaarhsaday soo bakayle maaha qiimihiisi iyo lacagtiisu markaa wuxuu yidhi waa rubcu dirham dirham afar meelood loo qaybiye meeshii buu joogaa kaasuu ilaahay taladiisa rag u dhiibayoo ha xukumeen yidhi wuxuu keenay aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum ilaa uu ka gaadhay yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum soo ma ah, waxaa xukumaya arrintaa neefka ugaadha aada dishay neefka u dhigma ee lagaa rabo inaad bixiso waxaa xukumaya laba ruux oo caadiliin ah oo idin ka mid ah ayib markaasaa wuxuu ku yidhi bakayle rubcu dirham ah miyaa ummadda nebi maxamed dhiiggeeda ka qaalisan buu ku yidhi bakayle rubcu dirham ah haddii ilaahay uu yidhi liman ha xukumeen dhiigga ummadda nebi maxamed soo kama qaalisano oo la baajiyo buui aayaddii kale cali keenay buu haddana keeno wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha nin iyo xaaskiisoo iskhilaafay baa loo dhiibay oo la yidhi halla kala saara garsoorayaal u sameeya ma ummadda nebi maxamed dhiiggeedaa ka liidata buui ayib wuxuu yidhi marka fajacala xukma arijaali sunnatan ma'muuna in wax badan ragga loo dhiibo oo la yidhahda kala saaro xukuma waa dariiqo aamin ah waa dariiqo sugan oo diinta ku sugan akhrajtu min haadihi buu ku yidhi taa ma ka baxay taa ma dhameeyey mise war baa idinkaga idin war baa idinkala jira markaasa waxay idhi nacam waad ka baxday waxba nooguma laabna waxay yidhaahdeen tii labaad buu yidhi qaatala walam yasbi walam yaqnam wuu dagaallamayoo mana haniimaysanin ee muxuu ahaay dadkiina ma qafaalanin waxaan idin weydiin buu idhi atasbuuna ummakum caaisha uma tastaxilluuna minha maa yustaxallu min hayriha hooyadiin caaisha ayaa dhanka kale ka soo jeeday oo dadkii dagaalamahayay dhinac ka mida ka soo jeeday iyadoo dagaalkaba ayayna ku jirin hooyadiin baa dadkaa ka mida la qabtay ee hooyadiin intaad qafaalataan caaisha dumarka la qafaashay waxa laga banaysto ma ka banaysanaysaan oo maxay ah ya dee in la xaasaysto oo sida addoon ahaan loogu tago oo sariirta lala tago hooyadiin caaisha dadkii bay ka mid ahayd ma leedihiin inta la kaxeeyo oo addoon ahaan laga dhigto oo ninka qaatay ay ku wareegto sidii addoon ahaan inuu sariirta ugu isticmaalaa bannaan ma dhahaysaan fala in facaltum laqad kafartum wahiya ummakum buui wahiya ummukum haddaad taa qahdaan waad gaaloobaysaan buui maxaa yidhi waa hooyadii nin hooyadii fuulaysoo gaaloobi maayo oo addoonsaday oo sidii xaas ahaan u isticmaalay waa mid haddaad tidhaahdaan hooyadanna ma ahana waad gaaloobaysaan buui maxaa yeeley allah baa qur-aanka wuxuu ku yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum inay nebi maxamed xaas u ahayd ma qirsantihin ha nebi maxamed xaasaskiinnii hooyooyin inay idin yihiinna qur-aankaa sheeg haddaad dhahdaan hooyo nooma ahana qur-aankii baad inkirteenoo waad gaaloobaysaan labadaa mid soo gala buui war kee baa la gelaya t tii la galaba waa gaalnime war ma jiro markaasa wuxuu yidhi faantum taduuruuna bayna dalaalatayni ayuhumaa sirtum ilayhimaa sirtum ilaa dalaala laba baadi baad u dhaxaysaan taad aadaanba baadinimaad ku dhacaysaan iyo gaalnimo fanadara bacduhum ilaa bacdin waa la isfiiriyey marka waryaa walle waa la jabay waa la isfiirfiiriyey wax lagu jawaabo lama hayo xaajadu waa khadhaadhahay waa la sitaayoo caalsaarihii ka qaaday waa la isfiirfiiriyey markaasu wuxuu yidhi akhrajtu min hadihi tanna ma ka baxay waxay yidhaahdeen nacam ha iyadana waa dhammaysta tii wuxuu u yimid magiciisuu tiray wuxuu keenay xadiiskii cali uu keenay iyo qisadii nebiga xudaybiya sal alla alay waslam heshiiskii xudaybiya uu magiciisa tiray rasuulullaahida uu tiray markaasu wuxuu ku yidhi nebi maxamed rasuulullaahi buu tiray sal alla alay waslam amiiru lmu'miniin in la tiro iyo rasuulullaahi in la tiro kee culus aleleh rasuulullaahi baa culus ayib taana ma ka baxay buui waa damaysay bay dheh ku yidhi weliba nebigu markuu rasuulallaahi meesha ka tiray rasuulnimadiisii ma ka dhex baxay ya rasuulnimadii ma waaye maya bay dheh dee calina amiirulmu'miniin hadduu meesha ka tiray amiirnimadii ma waayin buu yidhi waa un wax meel lagu qorayo maslaxad darteed loo tiray middaana ma ka baxay haabay yidhahdeen waxaa ka soo noqday markaa laba kun ayaa ka soo laabtay riwaayadka qaarkoodsa tilmaamayaan war meesha wax kuma hayne been iyo mumuun baan isu akriyayne war meesha inaga soo dhaqaajiya waa la soo dareeray magaaladii baa la ysaga soo noqday intii kale hadhay ee madax adagtay la keri waayay waa ragga jabi doonee soo socda waay ragga jabi doona ee cali uu dhihi jiray xukma allahi yuntadaru fiikum soo garan maysaan kelimadii xalay aan soo marnay xukumka alle ayaan idinla sugi waay ka alle baa laydinla sugi aarka waxaa soo saaray xaakim wuxuu leeyahay saxiix calaa shari muslim sidoo kaleeta waxaa ku waafaqaya alimaam dahabi keyrkoodna way soo saareen culimada qaarkoodna way taxsiininayaan aarkaas cabdillahi bn cabaas iyo munaadaradiisu isaguna way sugan tahay maxaa dhacay marka raggii soo laabtamay intii kale meeshii bay ku hadheen cali bn abi aalib waa kaan soo sheegno wuxuu ka ballan qaaday haddaydaan dhiig daadinin dhib iyo fasaadna idaan la imaanin idinlayn mayno idinlana dagaalami mayno gacantanada waa idinka ilaalinayna fayga gaalada laga soo qabsadana waxbaan idinka siinayna masaajidanadana idinka celin mayno laakiin waa haddaydaan fasaad ku kicin meelihiina iska qalqayliya meelihiina iska qaylqayli laa xukma ila lilah meelaha ku haya laakiin wax tilaabo ah haddaad qaadaan nabadnaa ilaykum alxarb dagaalun baad markaa ku talagelaysaa nimanku waa niman tala xun oo cilmi yarida caqli yari iyo talaxumi baa u dheer diin la-aan baa u dheer markiiba farsaxun way ku kaceen alimaamu abari wuxuu soo saaray athar sidoo kale ibn abi shayba sheekh xaafid xaafid ibn xajar uu leeyahay sanadkiisu waa saxiix aharkaasi wuxuu leeyahay wuxuu ka warinaya can ariiqi ayuub can xumayd ibni hilaal can rajuli min cabdilqays kana min alkhawaariji uma faaraqahu nin dadkii markii hore raacay ka mid ahaa oo ka soo cararay markuu arkay balaayada socota ilan dad badan baa ku kadsoomiya mujaahidiin moodi laakiin markuu meesha waxa ka jira arkay buu soo cararay weliba qarsoodii buu kusoo cararay in la diluu ka yaabo ninkiibaa war bixiyey wuxuu leeyahay ninkaa isaga ah dakhaluu qaryatan fakharaja cabdullaahi bnu khabaab saaxibu rasuli sal ly slam nimankii tuulay galeen magaalay galeen magaaladii markay galeen cabsi geliyeen oo la argagaxay waxaa soo baxay ninkii saxaabigaa la dhihi jiray cabdullaahi bnu lkhabaab ibnu arad oo nabiga saxaabadiisa ka mid ah asagoo wuxuu soo baxay aad u argagaxsan oo yajuru ridaa'ahu gu'iisa jiidaya ilan magaaladii waa laysgalay isgalay yani waxa weeyaan inuu xataa si fiican maradiisa u hagaajiso waa ka gaadhi waay argagax buu soo baxay markay arkeen baa waxay yidhaahdeen lam turac laguma argagixiyo waxba ha nixin waxba ha baqin wuxuu ihi wallahi laqad dacartumuuni ilaahay baa ku dhaartay waad iga nixiseen waadna cabsi geliseen waad i argagax geliseen markaasaa waxay ku yidhahdeen aanta cabdullahi ibnu khabaab saaxibu rasuuli illah war aduguma ninkaasaa tahay cabdullahi ibnu khabaabkii saxaabada nebiga ka mid aha sooma tiid markaasuu yidhi haa waxay ku yidhahdeen fahal samicta min abika xadiidan yuxadiu bihi can rasuuli illah aabbaha khabaab ma ka maqashay isagoo nebiga xadiid ka sheegaya fitnada ku saabsan ma ka maqashay isagoo nebiga xadiid ka sheegaya fitnada isagoo sheegaya fitna dhici doonta markay halkaa gaadho waxaad noqotaa cabdullaahi yani khabaabow addoonka la dilaya noqo ee wax ka dilaya gacanta leh ha noqonin markay muslimiinta gacantoodu isgaadho ka dhimanaya la dilaya noqo ee ka wax dilaya marna ha noqonin xadiidkaa ma maqashay bay dheheen alilaahi haagu nabiga waan ka maqlay aabbahay waan ka maqlay markaasay su-aalo kaley weydiiyaan waxaa ka mid ahaa cumaan iyo cali ka war ma gaal a mise waa muslimiin war maya waa muslimiin oo waa khaliifatu rasuuli illaahi oo waa kan oo waa raggii qiimaha lahaa ma nimankaasaa muslimiin ahaa aa soo qabteen marka webiga intay qarkiisa geeyeen ayay luqunta ku dhufteen qoortay u caseeyeen dhag wuxuu leeyahay raawiga xadiidka warinaya fasaala damuhu kaannahu shiraaku naclin dhiiggiisii ayaa webiga biyihii webiga ku qolqulay oo galay marka dhiiggii isma bedelin biyahana ma dhexgeline sida kabta indhasheedoo kale suunka oo cidhibta ka wareega kabta aad qabto suunkaasoo kale isagoo oo dhiiggii dhuuban oo taxan ayuu biyaha kor socday buuri intaa mayna ku gaabsanine haweenay addoontiisa ahayd oo uur u lahayd oo la socotayba iyadiina intay intay qabteen bay ilmihii uurkeeda ku jiray iyadiina dileen ilmihii uurkeeda ku jirayna soo tuureen war maxaad ku gelaysaan hadda waa gaalo murtadiin ah oo hadduu gaal murtadayo xataa carruurtiisa maba lasoo tuuri ilmaha uur ku jira xataa ma lasoo tuuri sidii bay sameeyeen nimankaasi u fiirso markay dhiigga saxaabiga gelayaan oo ilmaha yarkaa soo tuurahayaan oo waxaasoo dhan ku kacayaan oo naxariis la'aanta iyo qalbi adayg iyo qallaafka iyo macangignimada heerkaasa ku kacayaan u fiiri si haddana masaa'il yaryar oo basiid ah gaalada arrimaheeda siday u qadarinayaan fiiri riwaayadu waxay leedahay riwaayadan dambe ama intan dambe ibn abi shay baa soo saaray sanad saxiixa sidoo kale wuxuu leeyahay qaar iyagii ka mid a ah baa iyagoo cabdullaahi ibnu khabaab wada weli intayna dilin ah ayaa waxay soo mareen xabad timira oo geed timira ka soo dhacday mid iyaga ka mid ah intuu qaatay buu afka geliyay mid kalea la hadlo wuxuu yidhi amaratu mucaahad fabima istaxlaltaha gaalo cahdi lagula jiro oo ballan muslimiintu kula jiraan baa geedkan iskale midhuhu ka soo dhaceen maxaad ku xalaashatay bu ood ku cuntay xabada timirta fa alqaaha min fiihi markiiba wuu tufay war adugu u fiirso xabad timiroo gaalleeya mucaahadba ha ahaadee maxaad u cuntay buu leeyahy kanna waa tufahaya dadkii dadka ugu khayr badnaa dhiiggoodiina waa daadinaya war u fiirso waxaa ka daran haddana way socdeenoo wuxuu soo mareen doofaar uu iyadana mid gaala leeyahay mid iyaga ka mid ah seef ku dhuftay markaasaa wuxuu ku yidhi ku kala wuxuu ku yidhi khinziiru mucaahadin fabima istaxlaltahu buu ku yidhi doofaar gaal leeyahay gaalkaana muslimiinta uu cahdi kula jiro inaad seef ku dhufato maxaad ku bannaysatay buu sheeg waxaad ku banaysatay wuxuu yidhi kac ka soo xalaasha buuhi ninkii aad doofaarkiisa dishay cabdullahi ibni khabaab markaa way wadaan weli mayna dilin markaasu wuxuu ku yidhi alaa adullukum calaa maa huwa acdamu calaykum xurmatan min hada warnimo ma idiin sheegaa